رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa siiradii rawdat alanwaar waxaan soo qaadanay axdaafaadkii wixii dhacdhacay iyo khasawaad ayaan markaa ku jirnay mar allaala markii muslimiintii uxud waxoogaa asiibay waxay ku reebtay jabkaa yar afar aad io aad u aan wanaagsanayn xagga sumcadooda nimankii wax magaradka waxay bilaabeen bal inay ku soo dhiiradaan muslimiinta xaadirad rajiic la yidhaahdaa dhacday muslimiintiibaa gobol kamida markaa lagu laayey marka lagu magacaabo caasim bin haabit oo kooxdaa madax u ahaa inay quraysh u soo direen meydkiisa qolo gobol ka soo goysa laakiin zanaabiir iyo xoon ayuu ilaah ku soo diray ilaahay ayaa ka ilaaliyey inay jasadkiisa taabtaan waayo caasim hadda ka hor ayuu ilaahay kula ballamay inuusan isagu gaalna taaban jirhkiisuna gaal taabanin inta uu noolaa markuu dhintayna ilaahay ayaa xafiday weliba xoonkaa waxaa la sheegay mar allaala markii habeennimadii ay dhaheen aan sugno ilaa habeenka laga gaaro roob weyn baa yimid roobkiibaa meydkiisii qaaday ilaa hadda meelay ku suganay markaa lama oga laakiin meel manqar bay ku jiraa ilaahay idinkii way soo carareen waxay isdhaheen meydkiisii qabta oo fiiriya xuunta hadduu baxo kan fadhigay ayaa la waayey rabbi baana xafiday ma'saatu bi'ri macuuna waxaan qaadanaynaa haddana darsiga lagu magacaabo ma'saadkii iyo musiibadii ama dhacdadii bi'r macuuna meesha lagu magacaabo wa fii nafsi ayaam wa fii nafsi ayaami xaadifati rajiic maalmihii dhacdadii rajiic ay dhacday isla nafs maalmahaas xadaad waxaa kaloo dhacay ma'saatun musiibo ukhra oo kale dhacdo kale ayaa markaa dhacday ashaddu ka adag oo ka daran minhaa rajiic xaggeeda tii rajiic waan soo tilmaamo xanuunka badnayd isla maalmaha haddana dhacdo kale ayaa dhacday wa fii nafsi ayaam isla maalmaha xaadiat rajadaad waxaa dhacday haddana ma'saatun dhacdo ama musiibo xanuun badanoo murug leh ashaddu ka daran minhaa xaggeeda wa mulakhasuhaa ayadoo la soo gaabiyey dhacdadaasna waxay tahay anna baraa bin caamir bni maalik abaabara ninka lagu magacaabo ana abaa baraa waa kunyadiisii caamir ibni maalik ahaa almadacuwa kaasoo loogu yeeri oo loogu yeero bimulaacibi alasinna kii ku ciyaari jiray waranka waran ku mid goranka ku ciyaaro ayuu markaa ahaayo waxaa naanays ahaan loogu magac dari jiray bimulaacibi alasinna kii waranka ku dheedheeli jiray qadima wuxuu u soo galay ninka calaa rasuulillaahi rasuulka alla korkiisa madiinata magaalada madiinuu rasuulku ugu soo galay fadacaahu wuxuu ugu yeeray abaabara waa caamire rasuuluullaahi rasuulkii alla ayaa u yeeray oo ninkaa abaray ila alislaami islaamnimada kaalay islaam ka qaado oo islaamka soo gal ayuu nebigu yidhi mar allaale markuu rasuulku u soo galay waxaad ka dareemaysaa ninka abaabara oo caamir ibni maalig ah oo loogu magac daro bimulaacibilasinna kii warnaha ku dhiili jiray ama ku ciyaarayay inuu muslim ahayn kadib rasuulka islaamnimadii ugu yeedhay falam yuslim mana uusan islaamin walam yubcid mana ka fogaanin si rasmi ahna uma diidin oo ma dhihin aniga ma raba diintiina inaan soo galo si cadna uma tilmaami waan islaamay islaamkiina waan soo galay falam yuslim walam yurad mana fogaanin mana islaamin walaakinahu laakiinse abadaa wuxuu muujiyey abaabara raja'ahu rajadiisa oo ah ana ahli najid reer najid yujiibuunahu inay ajiibayaan reer najid inay ajiibayaan oo ay yeelayaan ilan islaam islaamnimada haddii loogu yeero waa dadkiisii haddii aan la samayn lahaa buu yidhi in dadkayga waa reer najide inta loo tarmada aad u bandigto way yeeli doonaan inay yeelaan buu rajeeyey muslim ma uusan islaamin abaabara lagaga bacod mana fogaanin walaakinahu laakiinse abada wuxuu muujiyey qabo ana ahla najid reer najid yujiibuunahu inay ogolaanayaan inay nebiga ka ajiibayaan ila lislaami islaamnimo haddii loogu waco idaa bacata weliba hadduu u diro rasuulka ilayhim xaggooda waa reer majide adduaati niman ducaad ah niman daaciyiin ahoo xaqa iyo diinka u sheega oo wanaaggii islaamnimada bara haddii loo diro inay markaa islaamayaan rajada ayuu muujiye wa qaala wuxuu kaloo yidhi abaabaraa ana jaaru abinayadiyo magangelyadeyduu ku joogaa qof farsaari jiray ma jirin xaaladaas aad bay markaa ugu beeraayeen horayna waan u sugnay kitaabka adeerkood daa'if yimid ee uu ku soo hungooday ee sidii uu rabay noqonaysay makasuu kusoo gali waayey ilaa qof baad badbaadiyeyoo ujaaradiisii uu kusoo galay saa darteed walaa madcam ibnu cadiy ninka la yidhaahdo ayaa uu ku soo galay ee kafaaladiisa qof taaban kara markaa ma jiro qof farsaari karaa malaha laakiin maanta ma jirto warba dagaalaadkii markii naga socdeen dhexdeena qofkii yidhaahda qofkan ana badbaadiyey asaa laga bilaabi jiray xabada saaka kale la gaarsiin jiray dad waxaa la sheegay intay saa ugu dul jiifteen ay dhaheen hadhaafa wuxuu ku jiraa madintayda in labadoodiiba laysla waday labadoodiiba laysla dilay xaalad noocaas oo kale ah waad ujeedaan nimankan waxyaabaha ay samaynayaan ana waqaala ana jaarun ana jaab ah buu yidhi oo madandilyasinaayo fabacafa wuxuu u diray ilayhim xaggooda rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam sabciina toddobaatan daaciyan ducaad ah toddobaatan nin oo ducaad ah ayuu rasuulku u diray oo waliba min quraa'i asaxaaba asxaabta kuwa ugu qur'aanka yaqaana waxaa la dhihi jiray haddaa la kala saaray meehee qofku markuu qur-aanka xafido haddana uu macaanidiisa barto haddana axkaamtiisii uu sii barto oo haddana uu noqdo qof mataqaanaa ee diinka qur'aanka jaanib walba iyo dhinac walba ka yaqaana laakiin hadda la kala saarey xufaaduna waa gooni culimmaduna waa gooni sheikhyaduna waa gooni laakiin xaafid iyo qiraa waa dadka qur'aanka cilmigayn markaa u leh qur'aankii iyo macaanidiisii axkaamtiisii iyo wax allaala waxa ku xsugan dadka rag oo saxaabada ka mid ah oo dhammaantood qura'dii saxaabada ah yuu rasuulku u diray sal allah calayh wasalam fanazaluu waxay degeen calaa bi'ri macuuna meel lagu magacaabo bi'ri macuuna ayay markaa degeen wadahaba wuu tegey xaraan bin milxaan ninka lagu magacaabo bikitaabi rasuuliillaahi rasuulka ilaahay warqadii uu u soo qoray dacwadigana ragga ducaadda uu u soo diiday si raggan madaxdooda loogu dhiibo ayuu la soo baxay xaaraan xaaraandilinxaa ninka lagu magacaabo wadahaba wuu la soo tegey oo wuu la soo baxay xaaraan bin milxaan bikitaabi rasuuliillaahi rasuulka alla warqadiisa ilaa caduwiillaah cadowgii ilaahay ee caamir ibnu tufayl ahaa ayuu usoo qaaday falam yandur fiihi maba markii saas uu ugu dhiibay ninkaa saxaabiga ah ee xaraam ninkii cadowga alla ahaa ee caamir ibni tufayl la dhahaayey mada fiirin warqadii gudaheeda falam yandur ma fiirinin oo ma dayin fiihi warqadii dhexdeeda wa amara rajulan nin ayuuna amray inuu ku dhufto eebo iyo warar fatacanahu wuu duray ninkiina min khalfihi gabaashiisa ayuu eebo uga soo duray ninkii saxaabigii xaram bin minxaan ahaa xataa anfada ilaa uu ka dulbixiyey arramxa warankii warankii ayuu meeshaas gabaan intuu uga soo dhuftay yuu hore ka keenay asoo saa u sii jeeda oo aan ka warhoynin oo lagu dilaysan islahayn warqadiibuu saa ugu dhiibay adagii ilaahaye caamir ahaa markuu saa ugu diiday maxaa la rabay warqadii inuu furo ogo maxaa ku sugan maxaa ku qoran intuu warqaddii qaaday yuu nin gadaashiisa joogay amar siiyey iiridin wa amara wuu amray rajula nin buu amray cadowgii alle inuu ku diro ama uu dilo fatacanahu ninkiina wuu diray min khalfihi gadaashiisa xataa anfada rumx ilaa warankii uu hortiisii ka soo baxay faqaala xaram wuxuu yidhi allaahu akbar ilaahay baa weyn markii saas looga dhuftayba way ka soo dulbaxday ayuu yidhi allaahu akbar fustu waa liibaanay wa rabbi alkacba kacbada rabbigeed baan ku dhaartay alla liibaana waa liibaanay ayuu yidhi qofka mar walba waxa qalbigiisa ku jira ayuu soo tufaa marka dhib yimaado maaragtay qof intaa dhib ku dhacay qayliyey alla ba'ayay dhaha taasaa qalbigiisa ku weyn kuwaa qayliya midaa dhaha subxaan allah bismillaah dhah qof kasta waxa qalbigiisa ku weyn ee ku jira yuu soo tufaa alla oday alla ba'ayay hoogayey inta ka baxayey sheikh hebelow qofaa dhaha iska qaylinay macnaha qofba waxbaa ku weyn ninkan waxaa qalbigiisa ka guuxaye ku weynaa inuu mar un liibaano kuna liibaano in loo dilo jidka ilaah subxaanahu wa wa amara rajula nin ayuu amray ninkiin inuu dilo fatacanahu min khalfihi buu ku soo duray xataa anfaqa rumxa ilaa warankii uu kasoo dulbaxay uu kasoo horay uga soo baxay faqaala xaram wuxuu yidhi allaahu akbar ilaahiyaa weyn fustu waan liibaanay warabbi alkacbati kacbada rabbigeed baan ku dhaartay wastanfara wuxuu soo bixid ka dalbaday caduwullaahi cadowgii ilaahi bani caamir reer bani caamir reer bani caamir ayuu yiri soo baxa raggan dila soo baxa toddobaatan nin oo asxaabta nebiga ka mida meesha joogtay garaaca istinfaar buu weydiistay reer bani caamir ayuu wacday wastanfara wuxuu codsaday inay u soo baxaan caduwullah cadowgii ilaahay bani caamirin reer bani caamir falam yujiibuuhu mana aysan ajiibin way diideen sababtay u diideen maxay tahay lijiwaari abi bara abii bara jiwaaradiisa asagaa horay u soo ballan qaaday oo yidhi anaa badbaadinaya bacdamaa nin annaga naga mid ah oo abaabara ah waa caamir ibni maalige oo jiwaaradoodii ay ku soo baxeen way diideen inay u soo baxaan raggaana ay la dagaalamaan fastanfara haddana wuxuu ka soo wicibdal buu u yeertay bani sulaym reer bani fa faajaabathu waxaa ajiibto ogolaato u soo baxay oo minhaa reer bani sulaym markaa ka mid ah jilibyabaa usoo baxay iyo jufooyin yaryar ah kuwaasoo reer bani sulaym markaa ka mid ah ayaa markaa u soo baxay mar allaale markuu istinfaarka weydiistay reer bani caamir way diideen waayo abi barada raggan badbaadiyo jawaaro u ahaa haddana cadowgii ilaahay saa kuma kaaftoomini caamir ibni tufayb ahaaye reer bani sulaym biir u soo baxa kaalay fa ajaabathu waxaa ajiibtay oo ogolaatay hadalkiisa butuunan qabiilooyin oo minhaa reer bani sulaym markaa ka mid ah waxay kala ahaayeen riclun iyo wadakwaan iyo wacasiya nimanka lagu magacaabo qabiilka ricl iyo dakwaan iyo cusayax saddexdaabaa u soo baxay fa axaatuu waxay ku wareegsadeen bisaxaabati saxaabadii nimankii toddobaatanka ahaa ee saxaabada ay diin xulka ahaa waa raggii qura'da ahaa waa dadkii diinka dadka ugu wici jiray waa dadkii dadka qur'aanka beri jiray toddobaatan nin oo xul ah ayaa lagu soo daray saasay markaa ugu wareegsadeen ruclay rakwaan iyo cusay waqataluuhum way malaayeen oo way dileen can aakhirihim ilaa koodii dambe ilaa aakhirkoodii ayay markaa dileen waqataluuhum way laayeen oo way dileen can aakhirihim falam yanju ma uusan ka badbaadin oo kama fakanto dabratankoodii ilaa kacab ibnu zayd iyo camr ibnu umaya aldamriyu maahane labadaa nin baa ka fakatay labadaa nin ayaa ka fakatay lixdan iyo sideedii kale way wada dileen oo meeshaasay markaa ku dileen waa nimankii uu u yeertay cadowgii ilaahay qabiilooyinkii qabiilka hilibiyadii yaryaraa sida ricli dakwaan iyo cusaya fa axaatuu bisaxaabati saxaabadii bay waxay ku sameeyeen xisaar saasay markaa ugu wareegsadeen wa qataluuhum wayna laayeen can aakhirihim xataa koodii dambe xaggii falam yanju ma fakaanin oo kama badbaadin toddobaatankii ilaa kacab ibnu zayd iyo wacamr ibnu umaya adamriyo ninka la yidhaahda maahane kacab ibnu zayd fakaana wuxuu ahaa jariixan dhaawac dhaawacuu isagu qabay wadanuuhu waxay u maleeyeen qatiilan inay dileen inuu dhintay bay moodeenu in badan baa dad ku badbaaday arrintaa oo mar allaala marka koox inta la laayo ku dhacaan hadda bax iyo waxaasamarkaadhinta cadowga ka tagaan jarax buu ahaa dhaawac wadanuuhu waxay u maleeyeen qatiilan qatiil bay maleeyeen in la dilay oo kale far tusac min bayni alqatlaa fartooska macnaha waa la qaaday way qaadeen min bayni alqatlaa kuwii la dilay baynkooda macnaha waxay ku dar intii mar facaasha wuu noolaa xataa qutila ilay maalintii dagaalkii khandaq raggii labada ahaa ee haray horta kacab xaalkiisa saasuu ahaa fa amaa kacab ibnu zayd dhaawac buu ahaa wadaniihu min bayla kuwii la dilay baynkoodii ayaa markaa lagu dhex qaaday fa caasha wuu noolaaday xataa qutila ilaa la dilay yowma alkhandaqi maalintii dagaalkii khandaq ilaa maalintii dagaalkii khandaq ayuu markaa noolaa wa amaa camar ibnu umaya addimri addamrii soo haray fa kaana wuxuu ahaa asagu maca almundir ibni cuqbata fi sarxi meel bannaan ah cuqba ninka lagu magacaabo mundir ibnu cuqba ayuu la taagnaa ayuu micigiisa ahaa ayuu micigiisa ahaa saa darteed ayaa waxaa dhacday asaga waa eh, camr ibnu umaya aldimri mundir ibnu cuqba fi sarxi meel bannaan ahoo guri bannaankiisa ah ayuu micigiisa la ahaa markii la leynayo dadkaana muusan ogeyn falamaa ra'aa yaaxay arkeen labadoodii adtayra shinbirkii oo taxuumu ku wareegaya cala almawqicati meeshii wax ay ka dhaceen ilaa meesha dadka lagu laayo ama samiidka uu yaalo ama waxyaabaha bakhtiga ah shinbir ayaa jira saa ugu wareega cadcad u qaata shimbirka noocaas ahay arkeen oo wareegaya oo ku gaaf wareegaya mowqic carafaa markaasaa waxay garteen alxaadia dhacdadii in raggii la lalaayay ayay ogaadeen inay shimbirka calaamad wuxuu u yahay meel rakhtaala ama meed yaala inuu ku gaaf wareego ama uu cuno ama wax ku sameeyo marka camar ibni umaya adamri iyo munder ibnu cuqba ayagoo meel bannaana taagan yay shimbirkiisaa u wareegayay oo ku xoonsanaya oo hoos u aadaya mowqicalxaadita dhacdadii maxay sameeyeen ma kala cararin fanazala almundir mundir baa soo degay meeshii buu yimid oo dhacdadu ay ka dhacday wuu ku soo degay wa qaatala wuu dagaalamay oo raggii buu keligii la dagaalamay xataa qutila ilaa la dilay ilaa la dilay ayuu dagaalamay wa usira way qafaaleen wa usira waxaa la qafaalay camar ibnu umaya asaga way qafaaleen camar ibnu ubaya la qafaalay fa ukhbira canhu waxaa loo sheegay xaggiisa caamir ibnu tufayl annahu ninkaani la qafaalay min mudar inuu reer mudar yahay inuu reer mudar yahay ayay markaa ogaadeen inuu reer mudar yahay ayay markaa ogaadeen oo macnaha markii ninkaa la dilay meequu ku noqday toddobaatankii wuxuu ku noqday lixdan iyo sideed ba ahaayeen lixdan iyo sagaal buu ku noqday waxaa soo haray camar ibnu umaya way taxaabeen asaga asaga waa xirxireen oo way qabteen markaasaa waxay u sheegeen ninkii madaxdooda ahaa fa waxaa loo sheegay canhu xaggiisa caamir ibnu tufayl oo warqaddii marka hore loo keeno ayaga madaxu ahaa anahu ninkani oo camar ibnu umaya ah anahu min mudar inuu reer mudar yahay waa nebiga dadkiisa ile nebiga haddii loo abtiriyo mudar wuu gelayaa fajaza wuxuu gooyey naasiyatihi foodii foodii xusaau ka soo qabtay uu ka gooyey wa actaqahu wuu xoreeyey can raqabatin qoor buu u xoreeyey kaanad calaa ummihi hooyadii lagu lahaa hooyadiisaa horay waxay u nabartay baa la yidhi inay xorayn doonto nin reer mudar ah marka nin reer mudara wuuba raadinayeyba mar allaala markii loo sheegay cadowgan ilaahay waao camr caamir bin tufayl wuxuu yidhi hooyaday ayaa waxay ku nadartay nin reer mudara ah haddii ay aragto inay markaa xorayn doonto tii markaa u xoreeyey wuu soo qabtay fuuduu ka jaray kadibna markaa waa sii daayo wuu xoreeyey wuxuuna u xoreeyey waxay tahay can raqabatin kaanat calaa ummihi qoor hooyadii dusheeda markaa lagu lahaa rajaca wuu soo noqday camar ibnu ubaya waa ninkii la soo daayey ila almadiina madiina u soo noqday lixdan iyo sagaalkii kale meesha looga soo tegey keligiisaa soo baxay warajaca camar ibnu umaya ila almadiina falamaa kaana markuu ahaaday uu soo gaaray bilqarqara qarqara meel la yidhaahdo oo min aariiqi wadada ka mid ah wajada wuxuu helay rajulayni laba nin oo min bani kilaab reer bani kilaab u dhashay kaanoo aad u ceyl qaba raggii saxaabadii weliba qura'da ahaa ee xulkaa hortiisa lagu laayay soo socda ayaa waxaa ka hor yimideen laba nin oo reer bani kilaab ah dannahumaa wuxuu u maleeyey min alcaduwi cadowginay markaa ka mid yihiin faqatalahuma wuu dilay asagana labadii nin ayuu markaa dilay oo camar ibni cumay intii madiine usoo socday madiine u soo laabtay labadaa nin baa ka hor timid reer bani kiraab ah cadowgii u malaynahay marka inay cadowgii ka mid yihiin warajaca wuu soo noqday camar ibnu cumaya ila almadiina madiinow ku soo laabtay falammaa kaana markuu ahaaday uu soo gaaray bilqarqara oo min atariiqi waddada meel qarqaro la yidhaahdo wajada wuxuu la kulmay oo ka hor yimid rajulayni laba nin oo min bani kilaabin reer bani kilaab u dhashay fadannahumaa wuxuu u manaynayay camar ibnu umaya cadowgii buu u manaynaayey faqatalahumaa labadoodiiba waa dilay wa kaana lahumaa labadooda waa labadaa nin ee la dilayna waxa uga sugnaa cahdun ballan min rasuuliillaahi sala allahu calayh wasalam dadka cahdiga iyo ballanta lagula jiro in la dilana waa mamnuuc qalad weyn baa yimid qalad weyn ayaa markaa yimid labadaa nin ee uu dilay camar ibni umaya axdiray rasuulka ka lahaayeen ballan bay lahaayeen inaysan waxba markaa samaynin oon lagu samayn lana diidin wa labadooda waxaa uga sugnaa cahdun ballan min rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa sala allahu calayh wasalam faradnaa markii qadima uu soo galay waa camar ibni umaye almadiina magaalada madiina oo ahbara ah rasuul allahi rasuulkuu u sheegay sal alla calah wasalam oo ama wa akhbara uu u sheegay rasuulkii alla dhacdadii laba nina xaggii iga hor timid loo galay aniga labana nin iga horti labadii nin waa markuu rasuulku ugu sheegay qaala rasuulku wuxuu dhahay qatalta waxaad dishay qatiilayni laba nin la adiyanahumaa waan diyeynayaa buu yidhi labadii nin aan ballanta kala lahayn waay wuu dareemay rasuulka sala allahu calayhi wasalam la la'adiyannahumaa buu yidhi wallaahi ka diyeeye oo ka diyeeye weliba yahuuddi way noo imaan doontaa reer bani nadir waxaa la ogaa amay ballan ku lahaayeen rasuulka in haddii qofkoodka kala diyo lagu yeesho inay isla bixiyaan waa diyadii rasuulka sal alla calayh wasalam raadinteeda ay yahuuddi ku dili rabeen oo ay dhagax wayna imaan doontaaye markii uu u tegay uu yidhi maceelibaa wax diloo diyaan idinka rabna aan isla dhiiblasay ballanta ahayd ay dheen abalqaasim soo dhowow waxay fadhiisiyeen guri dheer hoostiisa halkaa fadhiisay dhaheen waa buudan kugu maqan nahay dabaqalaahi abalqaasim maantuu gacanta noogu jira waryaa inta shiid iyo dhagax weyn soo qaata kor kora ku soo daay madax uga baabi'iya maanta fursaddan haddayna dhaafto fursad kalma helayne yaa saa samaynaya oo arrintaa qabanaya ayay markaa yidhaahdeen way baxeen oo waxay koreen meesha ugu koraysa mid magaciisa noo imaan doono gacanta sharay uga dhici doona yaa intuu shiid ama dhagax weyn soo qaatay yili anaa kusoo soo kor markuu la sii koray uu leeyahay maxamed madaxa uga burbuy waa kan jibriil baa alla soo diray subxaana watacaala intaa kadib buu gacanta ka soo qabtayo war meesha kana dhaqaaq waata la rabi doono ragga yuhuudda meesha markaa deganaa saa darteed biyadaasuu raadinayay markaa rasuulka sal allahu calayh wasalam mar allaala markay xaaladdu sidaa ahayd faqaala wuxuu yidhi qatalta waxaad dishay qatiilay laba qatiil ama laba rag baa dishay wallaahi baan ku dhaartay dihumaa waan ka digayn doonaa buu dhahay waqad xasina waa murugooday rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam xusnan murugyo ayuu ka murugooday shadiidan daran calaa maa xaddada wixii dhacay birajiic iyo wa bibi'ri macuuna bi'ri macuuna hadda aan soo tilmaamo toddobaatankii nin ee loo diray halkaa ka soo badbaabay ma inta kale lagu dilay iyo dagaalkii rajiici aan soo tilmaamay caasim iyo raggiisa sidii loo galay khubayb la googooyey arrimooyinkaasoo dhan rasuulku aad buu oga murugooday murugooday waqad xasina waa tiiraayoodo waa murgooday murugooday rasuuluullaahi rasuulkii ilaahay sal allahu calayh wasalam xusnan murugyo shadiidan daran calaa maa xadaa wixii dhacay birajiic iyo bibi'ri macuuna wa kaana alxaadiataani labadaa dhacda waxay ahaayeen oo ay dhaceen fii shari waaxid hal bul keliya halbir gudahood bay ku dhaceen waa shahra safar sanadii afraad ee hijrada wayuqaalu waxaa kaloo la yidhaahdaa ina khabara alxaadithayn labadaa dhacda khabarkooda iyo warkooda wasala ilayhi waxa uu soo gaaray xaggiisa sala allahu calayh wasalam waa rasuulkee fii leylatin waaxida hal habeen ba isla timid hal habeen baa labadaa khabarkooda soo gaaray fadacaa wuu habaaray calaa haaulaa'i alqatarati kuwa wax dilay calaa haaulaa'i kuwa dushooda alqatarati ee dilay alaaiina sabaaxan soddon subax buu salaata alfajri rasuulka ku habaaray kuna qunuuday sala allahu calayhi wasalam ilaa macdaweyn baa dhacday rasuulku aad buu uga murugooday ragii xulkahay saxaabada iyo dhigod ducaada ahaa ee dadka diinka murugeyn baa markaa dhacday fadacawuu habaaray calaa haaulaa'i kuwa alqataatee qatabadee wax dilay alaaiina sabaaxan soddon subax fii salaati alfijri buu ku habaaray xataa anzala allahu ilaa ilaahay uu ku soo dejiyey canhum xaggooda abaluguu canna naga gaarsiiya xaggeenna qowmanaa qoomkeenna anna anagu laqiinaa inaan la kulannay rabbanaa rabbigeen faradiya cannaa raali uu naga noqday wa radiinaa anaguna aan raalli noqonay canhu xaggiisa fataraka alqunuud markaasuu qunuudka ka tegay rasuulka uuna iska dhaafay sala allahu calayh wasalam inay ilaahooda la kulmeen bay fariin soo direen abluqu gaarsiiya cannaa xaggeenna qowmanaa qoonkeen annaa laqiinaa inaan la kulannay rabbanaa rabbigeen faradiya canaa raalli uu naga noqday waradina canhu anaguna aan raadi noqonay waana ka tegay alqunuud qunuudkuu ku habaarayay khaswatu bani lir baanu geli doonaa bas meesha inoo joogto bilahi towfiiq wallahu subxaanah wa aclam